alxamdu lilah wالsalaaةu waالsalaamu عalى rasuuli الlah wعalى alih وصaxbih wman اhtada bhudah bacd aلsalaamu <clears throat> عalaykum waraxmat اllahi taعalى wbarakaatu su-aal axaadiista mawquufka ah ee ahlulcilmiga qaarkoodna u yaqaanaan alaathaaru can الصaxaaba soo maha ama alaahaar lafd اlahar u isticmaalaan kutubtee laga helaa istaag codkaagana hala maqlo musanaf musanaf cabdirazaaq waay musanaf cabdirazaaq maxaad ku dartay kitaabkee baad ku dartay musanaf cabdirazaaq musanaf cabdirazaaq asancaani kitaab kale sunan lbayhaqi khaasatan sunan kubraa kutubta bayhaqi aahaarto aad bay uga buuxaan haye xaggee kale laga hela a adiga musanaf abubakr ibni abi shayba nacam jazaakum allahu khayra waxaad ku darsanaysaa kutubtaas waxaad ku darsanaysaa kutubtaasi sunanu saciid ibnu mansuur sunanu saciid ibnu mansuur waxaad ku darsanaysaa kitaabka la yidhaahdo muwaطa imaam malik raximah اllah almuwaطa lilimaami malik kutubtaa iyo kutub kale ayaa sida badan aahaaru alaahaaru can الصaxaaba meelaha laga helo ama loogu tago ama ay ku taallo iyadoo musnada ka mid a kutubta صaii صixaaxa iyo sunanta iyo masaaniidda ma badna aahaartu laakiin way ku taalla ma aragto laakiin waa laga yaabaa in laga helo nacam athar ama al iyo almawquuf ma kala duwan yihiin mise waa isku mid ha stag athar ama al iyo mawquuf labadaa eray bixinood ma kala duwan yihiin mise waa isku mid waa isku mid ahar iyo mawquuf ma kala duwan yihiin mise waa isku mid ardaygaasi wuxuu yihi waa isku mid macnaheedu waxa weeye markaad ahar meel ku aragto hada iyo mawquuf waa isku macno mawquufkan waxba u yaqaaniin calaa kulli xaal bacdu ahli lcilmi waa kala duwaan waanu inoo sheegay sheekhu inay bacdu ahli lcilmi kala duwaan bacd lculamaana waxay yidhaahdaan alaahaar waxaa soo wada gelaya axaadiistii marfuuc ahayd iyo kuwii mawquufaadka ah labada waa soo gelayaan laakiin mawquuf mawquuf sida asalkaa waxaa soo gelaya un maxay axaadiistii iyo aqwaashii saxaabada radia allahu tacaala canhum wa ardaa wa ardaa waay kadalika sheekhu fawaaiddu shalay noo sheegay waxaa ka mid a ah, in ahar lagu idlaaqo xadiiska maqtuuca ahee saxaabi laga wariyo in mararka qaarkood ahar lagu ilaaqo way noo sheegay walaktharu fi listicmaali ilaaqu lahari cala almawquuf iyo wlmaqtuuc marka inaad hadalku wuxuu ku kooban yahay istilaaxa ahlulcilmiga iyo ereybixintu waxa uu ku istiqraaray in mawquuf loo isticmaalo wixii saxaabada aqwaashoodii iyo afcaashoodii soo ma amaa lafdiga ahar lafdiga ahar khabarkii marfuuca ee nebiga laga wariyey iyo kii mawquufkahaba ahlulcilmiga qaarkood waa wada isticmaalaan mararka qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa aahaartii saxaabada oo keliya iyadoo loo jeedo maaragtaad iyadoo loo jeedo ha marka waa inaad la socoto xadiiska mawquufkaa labaynu uqaybinay labadii aynu uqaybinay yaa sheegi karaya mawquuf hadalkii saxaabiga oo keliya iyo mawquuf lafdi ahaan mawquuf u ah laakiin xukaan marfuuc ah haye si ka yaa cibaaradaa si kale u dhigay mawquufun xaqiiqatan mawquuf xaqiiqatan iyo mawquufun xukman ahlucilmiga qaarkood sase o kala qaadaan ahlucilmiga waxay kanaa mawquufun mutlaqan iyo mawquufun lahu xukmu lmarfuuc labadaba waa la sheegay waa la sheegay waa hagaag wuxuu sheekhu inoo sheegay xafidahu llah ibnu salaxna uu ka soo naqliyey raximah llah alxaafid ibn salax xaafid ibnu salax kor u dhintay ya lix boqol iyo saddex afartan waxa uu yidhi hadalka uu saxaabigu dhaa umirna waxa uu sheegay horta inuu inay jiraan axaadiis badan inay jiraan siyaq ama waxyaabo lagu garto ama suwar ahlulcilmigu ay yidhaahdeen iyo qaaba ahlulcilmigu yidhahdeen hadduu saxaabigu wax u sheego waa mawquufun lafdan laakin lahu xukmu marfuuc waxaa ka mid a umirna bikada aw nuhiina can kada hay maala umu caiya maxayna tidhi umu caiya radia allahu tacaala canha waxayna tihi nuhiina can itibaaci اljanais nuhiina can eesh can itibaaci اljanais waxaana loo diiday inaanu inaanu raacno janaaista walam yuczam calayna ayib bukhaari iyo muslim baa weriye ya waxaa kale tihi umirnaa an nukrija alcawaatiqa wadawaati اlkhuduud ciiddii markii salaaddii ciiddii la tukanayay waxaana la faray inaanu soo saarno xataa dumarkii aan lahayn maxay salaada inay madasha ciidda yimaadaan ayaana la faray idan hadalkaa umirnaa aw nuhiina sida asalka ee daahirkaa ah ee muuqashada badani waxa weeyaan inay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam ujeedeen cidda wax amartay ee wax u diiday inay tahay nebigooda calayhi salaatu wasalaam hahe man man lahu lmru wannahyu ahlucilmiga qaar baa yihi umirna aw nuhiina waxay ku dhici kartaa sunat khulafaa raashidiin iyo amarkii khulafada raashidiinta iyo ayay ku dhici kartaa bacdu ahli lcilmi ayaa ayaa sidaa yihi oo masaladaas yani khilaaf ka keenay ama sunat albeled waxay ku dhici kartaa amr albeled ama amarkii khulafada sidaa yidhi laakiin hadalka hore ayaa ka daahirsan hadalka hore ayaa ka daahirsan waxaa ka mid ah min asunati kada sunada waxaasaa ka mid ah inuu idhaahdo inuu saxaabigu uu yidhaha min asunati kada sunada sidaa iyo sidaas ayaa ka mid ah hadalkaa saxaabigu leeyahay min asunati kada waxaa lagu xambaarayaa sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam cinda aliطlaaq waayo iyadaa asala soo ma iyadaa ayaa asala inay sidaa ahaydna oo ay fahamkaasi u sax yahayna waxaa u daliila <clears throat> bukhaari waxaa ku taalla qisadii caanka ahayd cabdillahi bn cumar khadaab inuu xajaaj ibnu yuusuf ku yidhi markay markuu carafo joogeen wuxuu ku yidhi in kunta turiidu sunna fahajir bالsalaati ywma caraf haddaad doonayso sunadii haddaad sunnadii doonayso salaada wakti hore tuko subax subaxa awalul ka tuko maalinta carafa maalintay berri carafo tahay salaada subax awal waktigeeda tuko si dadku wakti qabow ay mino uga dhaqaaqaan ile mina lagu tukanaya somaa maalintaas salaada eh, salaada subax ya maalinta sagaalaad weyaan carafa soo ma maalintaas sagaalaad habeenimadeedii dadku xaggey u hoydeen minaa loo hoyday mine marka loo haydo salaaddii subax la tukado waa la dhaqaaqayaa oo carafa la gelaya soo ma dadku intay mino ka tagaan yarif markaas wuxuu yihi fahajir bisalaati salaada hore u tuko yowma carafa awal waqtiga ka tuko haddaad sunadii doonayso zuhri ayaa wuxuu yidhi oo xadiiska wariyey salim ibnu cabdillaahi ibni cumar ayaa waxaan ku iri oo sheekhiisiiya ah, ayaa waxaan ku iri waxaan ku idhi afacala dalika rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo sidaa cabdillaahi ibni cumar uu sheegayo nebigu miyuu sameeyey dhegeyse waxa loogu jawaabay waxaa lagu yidhi waxaa lagu yidhi wahal yacnuuna bidalika ilaa sunatahu salى اllahu alayh wasalam salim wuxuu yidhi oo saxaabada rasuulku markay ku leeyihin min asunati kada miyay ula jeedaan sunada ilaa sunadii nebiga mooyaane sala allahu alayh wasalam ya waa hagaag waxaa la mid ah xadiista baabkaasi kusoo aroortay min asunati kada kusoo aroortay yaa soo marteen waxaa ka mid ah xadiisu abi qilaaba radia allahu canhu cabdullahi bn zayd aljarmi anas bnu malik buu ka wariyey inuu yihi min asunati waxaa sunada ka mid ah ida tazawaja arajulu lbikra cala athayib hadduu ninku waxa weeyaan uu guursado gabadha maaragtay inana hadduu cala thayibi isagoo gabadh guur hore soo martay qaba hadduu la hadduu guur la guursado uu guursado Eh, gabadhan guur hore soo marin oo bikro ah aqaama cindahaa sabcan toddoba habeen iyo maalmahoodu la joogayaa wa qasama toddobadaa kadibna waa qaybinaya ya xikmad baa ku jirta inuu qofkii markuu gabadh labaad guursado gabadhaa labaad ninka raggaa uu guursado gabadha labaad uu guursadayna ay tahay gabadh bikriya bikrada ah ay tahay oo inana oo aan soo marin guur hore inuu usbuuciyada la joogo xikmad baa ku jirta xikmadda ku jirta waxa weeye labada qof inay inay qaladu qaladu inay meesha ka baxdo xikamka ku jira ayay ka mid tahay hay marka nb e, wuxuu yihi sunada waxaa ka mid a ah inuu usbuuc la joogo hadhowna markuu usbuucaasi dhammaado uu qismadii bilaabo oo mid walba habeenkeedii u siiyo wida tazawaja athayiba cala albikr aqaama cindaha alaasan hadday cagsiga noqoto oo isagoo uu gabadh maaragtay guur hore soo martay uu ay gabadha dambe noqoto iyada wuxuu la joogayaa saddex habeen kadib saddexdaa habeen ayuu qismadii bilaabaya abuqilaaba wuxuu ku yidhi markii uu anas hadalkaa yidhi ayuu wuuu i abuqilaaba wuxuu yidhi markuu xadiiskaa anas ka sheegay walow shitu haddaan doono laqultu waxaan ohan odhanaya ina anasan rafacahu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam hadalkaa mina sunnati aan leeyahay haddaan doono waxaan odhan karayay amaan odhan ii bannaan inaan idhaahdo anas hadalkaa nebigu u rafciyey sala allahu alayh wasalam oo qaala anasun qaala rasuulu llahi sala allah alay slam sidaas ayaan odhan odhana odhan kari lahaa yacni sida aanu hubo inuu nebiga u rafciyey calayhi salaatu wasalaam idan maxaa meesha ka soo baxday in min asunnati ay tahay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waay waxaa la mid ah qowl saxaabi inuu saxaabigu yidhaahdo siduu sheekhu inoo sheegay eh, inuu yidhaahdo kunaa nara aw kunaa nafcal aw kunaa naquulu sidaasaanu samayn jirnay culimadu waxay dhn haddii sidaasaanu samayn jirnay cahdigii nebiga uu ku qaydo waa qawi waa ma waa mima lahu xukmu marfuuc laakiin ahlulcilmigu waxay isku qabsadeen haddaanu ku qaydin eh, muxadisiinta in badan oo ka midi ah waxay qabaan ama jumhuurkoodu sidaasaanu samayn jirnay hadduu saxaabigu idhaha ama cahdigii nebiga ha ku qayda ama yaanu ku qaydina waa marfuuc xukman ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhahn hadduu cahdigii nebiga ku qaydu idhaha kunaa nafcalu kada fi zamaan nabiyi sala allahu alay slm ama fi cahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam waa marfuucun xukman laakiin haddaanu ku qaydin oo aanu nebiga sal la alay sl zamankiisu u tiirinin ya marfuuc ma aha xukman ayaa bacdu ahlicilm laga soo naqliyey sidaa loo badan yahin waxa weye in labadaba ay tahay marfuuc sidaa uu sheekhuba inoo sheegay waaya waaya <clears throat> su-aal baa la karaa marka su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye saaa taabicigu ama saxaabigu taabiciga saxaabada ka warinayaa warkan cafan saxaabigu muxuu ama raawigu muxuu min asunati kadaa u leeyahy ee uu odhan waayey saasuu nebigu nagu yidhi oo uu nebiga u magac dhabi waayey saxaabigu markuu sida leeyahay umirna bikada ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa mide eh, saxaabada rasuulka sala allah alay waslam dee dhexdooda waxaa ka macruuf ahayd ciddaan amar iyo nahyi lahinay nebi maxamed tahay sala allah alay wasalam maadaamay arrintaasi macluum ahayd de waa inaga xadfu lmacluumi waa jaa-is soo ma ya waa haagaan waa tallaabada saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalama waxayba u arkayeen ama iyaga ula muuqatay inay hadalka inuu saxaabigu yidhaha sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa sidaa ahayd inuu yidhaahda sunnadu waa sidaa inuu yidhaha macnaheedu inu inay inay la mid tahay isagoo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu nagu yidhi adiga arkay cabdillah bin cumar siduu xajaaj ku leeyay waay sheekhu wuxuu yihi marka qaala alxaafid ibnu xajar raximah اllah xaafid ibnu xajar waxa u ihi ilaahay ha u naxariisto isaga iyo ciddii muslimiinta waxa weeyaan culimadoodii ahba waxa uu yihi fii nushat الnadr kitaabkiisa nusatu nadarka wuxuu ku yihi xaafid xajar goor mu dhintay sideed boqol iyo ah. konton iyo laba bacda labiyo kontonkii sideed boqol kadib ayuu dhintay sideed boqol iyo labiyo konton kitaabkiisa nusatu nadarka wuxuu ku yihi nusatu nadarku waa kitaab aada u qiimo badan oo sharax u ah matni uu xaafid ibnu xajar leeyahay oo mutunta cilmigane aadka u qiimo badan ka mid a oo la idhaha nuqbat اlfikr ayuu wuxuu ku sharaxay nushat الnadr fi sharxi nuqbat اlfikr xaafid ibnu xajar wuxuu yihi raximah wa min almarfuuci xukman ashyaada xukunkoodu uu marfuuc yahay ee laa tasriixan aan xagga lafdiga ka ahayn aan sariix ku ahayn rafciga eeg culimadu waay ubiiye waxay u qeybiyeen marfuucii waa eh, mawquufkii baa waxaa loo qeybiyey mawquuf ah, marfuuci baa waxaa loo qeybiyey marfuuc sariixa iyo marfuuc xukmi sidaana way sameeyaan ahlucilmu eeg mawquufkii waxaa loo qeybiyey mawquuf xaqiiqiya iyo mawquuf marfuucun xukman soo maha ahlucilmiga qaar baa si kale udhigo u qeybiyey marfuuci bay qeybiyeen waxay u qeybiyeen marfuucun saraxatan iyo marfuucun xukman maaragta markaasi wuxuu marfuucun xukman waa aqwaasha laga naqliyey saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama ee aynu soo sheegnay iyo suwarka aynu tilmaanay wa min almarfuuci xukman xadiiska xukunkiisu xukunaan marfuuca ah laa tasriixan laakiin aan lafdi ahaan rafciga ku caddayn waxaa ka mid a an yaquula saxaabiyu inuu saxaabigu yidhaahdo alladii saxaabigaasoo lam yaakhud aan qaadan can ilisraailiyaati lam yakud can اlkutub اlisraailiyaat kutubta israailiyaadka aan waxba ka qaadan ama lam yakud can man yakudu can اlisraailiyaat aan waxba ka qaadan ciddii israailiyaadka wax ka warisa inuu yidhaahdo صaxaabigaasi maa shay uu yidhaahdo weeye oo laa majaala lilijtihaadi fiihi shay aanu ijtihaad ka furnayn ha maa laa majaala lilijtihaadi fiih saxaabi saxaabi aan lagu aqoonin inuu reer bani israaiil kutubtooda akhriya ama reer bani israaiil ciddii kutubtooda akrinaysay wax ka wariya ama kutubu bani israaiil uu cilmigoodii akhriya aan lagu aqoon ayaa wuxuu odhanaya maa laa majaala lilijtihaadi fiihi shay aan aanay suurtagal ahayn in ijtihaad ka furnaado oo aanu ku ijtihaadi karin ayuu sheegaya walaa lahu shay waxaa kal walaa lahu aanu aanu aanu u sugnaana tacaluqun xidhiidh uu ku xidhiidho bibayaani luqatin luqa cadaynteed aw sharxi qariibin ama kelmad qariiba sharxa u sharaxayo kal ikhbaari waaba sida inuu ka waramo can ilumuuri lmaadiyati waxyaabihii tegay inuu ka waramo ee min min bad-il khalqi khalqiga sidii alla u bilaabay ah wa akhbaari lambiyaai ambiyadii tagtay akhbaartoodii wax ka mida ah inuu sheego aw ilaatiyati aw ilumuuri laatiyati ama soo socota sida dagaalada waaweyne ee zamanka dhici doona iyo walfitani fitanka dhici doona iyo waaxwaali yowmi alqiyaamati maalinta yowmi axwaashiisa wax ka mida inuu sheego wakadaa sidaasoo kaley ahaatay alikhbaaru inuu ka waramo camaa yaxsulu wax ay ka dhalanayso bificlihi samayntiisa uu ka dhalanayo hawaabun abaalgud oo makhsuusun gaar ah aw ciqaabun ama ama waxa weeyaan ciqaab oo makhsuusun gaar ihi hay aw ciqaaban maksuus halkan sheekhu wuxuu ku sheegayaa waxaa jira suurad kale oo min suwari eh, ka mida suwarta almarfuuci xukman oo waa maxay saxaabi saxaabada nebiga ka mida wuxuu ka waramayaa wax qeybahoo soo socda ama waxyaabo tegay oo dee aanu isagu joogin oo goobjoog ahayn ayuu ka warramaya sida khalqigii akhbaartii ambiyadii tagtay ayuu ka warramaya ama wuxuu ka warramayaa waxyaabihii ilaahay markuu khalqiga abuurayey waxyaabihii dhacay ayuu ka warramaya ama wuxuu ka warramayaa akhbaartii ambiyada dee tagtay ama wuxuu ka warramayaa akhbaar soo socota sida qiyaamaha wax dhici doona fitanta iman doonta aakhiru zamanka ama wuxuu sheegay ficiluu leeyahy ficilkaasi thawaab iyo abaalgud baa ka dhalanaya makhsuusa ama ciqaab baa ka dhalanaya ayuu sheegay miyay suurtagal tahay saxaabigaasi inuu warkaa isagu waxyu ogaado maya goobjoogna mu ahayn soo maha idan waxyaabaha qeybka ah ee maqan ee aanu ijtihaad ka furnayn shay lafdi qariibuu sharaxayana aan ahayn iyo kelmad maaragtay qarsoontay uu sheegayana aan ahayn saxaabigaasi haddii la og yahay oo taariikhdiisa marka dib loo dabagalo la ogaado inaanu reer bani israa'iil waxba ka qaadanin ha reer bani israa'iil inaanu waxba ka qaadanin oo kutubtii reer bani israiil iyo ambiyadii eh, kutubtii ambiyadii hore lagu soo dejiyey bawaaqidii baaqiyaadkii ka hadhay aanu wax kamida helin ama la majaalisin haddaan saa lagu ogeyn saxaabigaana warkaana uu sheego warkaana uu sheego warkaa waxaa loo qaadanaya inuu nebiga ka maqlay sala allah alay wasalam leanna waxaanay cilmi u lahayn saxaabada rasuulka sala allah alay wasalam inay sheegaan bishardi waa inuu ansaxo waadix bishardi waa inuu saxaabiga ka ansaxo waxaa timi hadaba hadii saxaabiga lagu yaqaano inuu reer bani israiil kutubtooda aad u akriyay oo warkii reer bani israiil sheegeen ambiyada ka sheegeen ayaa akhbaartii ay sheegeen uu hayo haddii saa lagu yaqaano ka war haddii saa lagu yaqaano iyada xukmo rafci la siin maayo iyada xukmo rafci la siin maayo waay la siin maayo waa haga bal aynu hadda bacdan bal hadda aynu miaal fi hada albaab fi hada albaab bal aynu sheegno abi horeyra ayuu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey bisanadin صaxiix kitaabkiisa aadablmufradka la yidhaah wuxuu kaga wariyey inuu yidhi maa min maradin yusiibunii axabu ilaya min alxuma min alxuma ma jirto xanuun igu dhaca oo aan xumadda ka jeclay xanuunada dadka ku dhaca xumadda anaad u ama ugu jecel liannaha maxaa yeelay tadkhulu way gelaysaa fii kulli cudwin mini xubin kastoo jirkayga ka mida ah xumadaasi way gaarhaysaa wain allaha caza wajala ilaahayna yucii wuxuu ku bixiyaa yucطi wuxuu siinayaa kula cudwin cudwi kasta qistahu qeybtiisii min alajri qeyb ajaru xubin kasta oo ay xumadaasi gaadho ilaahay siinaya marka jirkayga dhan markay wada gaadho dee ajar baan ka dhargayaa buu leey ma garata ajar badan ayaan helayaa laakiin nabarka meel keliya kaaga dhaca halkaasu ku koobnaanaya buu leey ma aragta hadalka noocaasa imaam اbukhaari ayaa wariyey fi ladab اmufrad kitaabkiisaas ayuu ku wariyey bisanadin صaxiix ayuu ku wariyey xaafid ibn xajar wuxuu yihi wamilu hada laa yaquluhu abu hurayrata bira'yihi arrinta noocaas abu hureyre suurtagal maa inuu inuu ra'yigiisa ku yidhaahdo lanno in ajar laga helayo xumadda in ajar laga helo cudwi kasta oo ay gaadhaa u ajar gaara laga abu hureyre iskama yidhaahdeen haddaanu aya ka maqal haddaanu nebiga sala allahu alayh wasalama ka maqal waaya <clears throat> markaa waa sidaas wey caaisha radi allahu canha waxaa laga sheegay biisnaadin صaxiix sida bayhaqi sunanka ku wariyey inay tidhi kaanat ilawsaaqu yowma yowma uxriqat beyt اlmaqdis jacalat tanfukhu الnaara biafwaayiha wاlwiطwaatu tuطfiuha biajnixatiha baytulmaqdis markay gubatay gubataba tiri qoratooyinku maasha qoratada la ydhaha dabka way afuufaysa way hurinaysa bay tiri dabka way afuufaysayo way hurinaysa ya xayawaanka widwaadka la ydhaahna wuu daminayay bay tiraba waxay wuxuu ku daminaya ajnixadiisa soo cajiib maa culimadu waxay idhahdeen hada isnaadu mawquuf weye isnaadkiisuna waa saxiix xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi fi اtalkhiis waxukmuhu rafcu liannahu laa yuqaalu bigayri tawqiifin wama kanat caaishatu miman yaakhud can ahli kitaab waxau yidhi hadalkaasi waa mawquufun lahu xukmu rafci waayo caaisha radi allahu tacaala canha ra'yigeeda warkaa iskagamay tidhaahdeen caaishana laguma aqoon inay ahlu kitaabka wax ka qaadato kutubta ahlu kitaabka soo akhrido maragtaada marka taasina waa taas saxaabada radi allahu tacala canhum ahlu kitaabka kutubtoodii akhrin jiray ama cilmiga u lahaa ama lagu yaqaanay inay inay dee ku camalfalaan iyagoo ku camalfalaya xadiiska nebiga xadiiu can bani israaiila walaa xaraj inay kutubtii ka hore akhriyaan kutub ahli kitaab ama ahlu kitaabka wax ka qaataan waxaa ka mid ahaa cabdillahi bn camr bn caas iyo cabdillahi bn salaam cabdillaahi bn salaam cabdillahi bn salaam mataqaanaan horta waayo yuhuuddii fara ku tiriska ayada islaamtay ayuu ka mid ahaa radia allahu tacaala canhu arda wa min dalika arrintaa waxaa ka mid a ah, arrintaa waxaa ka mid a ah, an yaxkuma saxaabiyu saxaabigu inuu xukumo calaa ficlin ficil inuu ku xukumo min alafcaali afcaasha ka mid ah biannahu isagu inuu daacatu lilahi ficilkaasi in ficil ilahi lagu adeecayo yahay aw lirasuuli ama daaca rasuulka ilahi lagu adeecayo inuu yahay aw macsiyatun ama macsiyo labadooda midkood lagu caasinayo inuu yahay inuu saxaabigu xukumona waxay ka mid tahay waxyaabaha kutusinaya in hadalkaasi walow mawquuf ba ahaadee inuu xukmu rafci leeyahy waayo saxaabigu miyuu la infiraadi karaa hadalka ku saabsan shaygaa ajar baa laga helaya ama waa taaco ama shaygaas waa macsiyo miyuu la infiraadi karaa maya ka qowli camaaro weeyaan camaar ibnu yaasir hadalkii uu yidhi man saama alyowma aladii yushaku fiihi ninka sooma maalinta laga shakisan yahay faqad casaa abalqaasim abalqaasim waa khilaafay sala allahu alayh wasalam man huwa abulqaasim nabiga alayh salatu slam kuniyadiisi weyan sooma ya hagaag fahada kaasi nebigu kunyo kale ma laha horta kunyo kaleo nebigu leeya garanaya ha kunyo kaleo nebigu garanaya nebigu lahaa oo oo waxa weeyaan bacdu ahli lcilmi ay isticmaaleen yaa garanaya nebiga awlaadiisa ninkii ugu yaraa maxa lo odhan jira ibrahim bacdu ahli lcilmi baa nebiga markii sheegaya waxay dhan abu ibrahim ma garata waay faqad casaa abalqasima sal lakin kunyadiisa mashhuurka ah waa abalqasim fahada xukmu rafcu ayda weyaan liana aahira maxaa yeelay sida muuqashada badan aaahir waa maxay sida muuqashada badan liana aahira maxaa yeelay sida muuqashada badani waxa weeye ana dalika inay arrintaasi tahay mima talaqaahu canhu waxyaabihii uu kala kulmay saxaabigu canhu nabiga sala allahu alayh wasalama minhu wa minhu waxyaabaha xukmu rafciga labay ka mid ahaata qowlu saxaabiyi saxaabigu inuu idhaahdo uxila lana aw xurima calayna kada sidaasaa nalaga xarimay fainahu daahirun wuxuu ka muuqaal badan yahay fi rafci xukman inuu marfuucun xukman yahay buu ku muuqaal badan yahay laa yaxtamilu maba qaadi karo ayrahu ayrkii ma qaadi karo oo kasii darantay uxilla waana loo xalaaleeyey oo yaa wa xalaalayn kara macidaan ilahi iyo rasuulkiisa sal alla alay wasalam ha macidaan saaxibu sharci ahayn ba xalaalayn karta aw xurima calayna waa saas wey almawquufu fi tafsiri wa fi axkaami nuzuuli imise suura lagu sheegaayo hal waxaas culimadu warkaa ay sheegayaan dhayal umay sheegin hadhow axkaam baa ka dhalanaysa hadalkii mawquufka ahaa ee xaqiiqiga ahaa iyo iyo iyo hadalkan mawquufka ahee mawquufun xukman waxa weeyaan marfuucun xukmankaahi axkaamtu way ku kala duwanaanayaan oo axaadiista mowquufun lafdan marfuucun xukman tahay waxay xagga axkaamta la mid noqonaysaa iyo xujaysiga xadiiskii marfuuc ahaa ee sariixa waadix ya xadiiskii marfuuc ahaa ee sariixahaa ayay la xukun noqonaysa marka waa inaad fahanto idan haddii lagu dhaha mawquufku waxyaabo la xujaysta ma leeyahay haddii lagugu dhaha almawquuf waxyaabo xujo ah oo waajiba ah in lagu camal falo oo la raaco ma leeyahay waa inaad markaba ku tanabuhdo hayo wuu leeyaho dee mawquufka waxaa ka mid ah mawquufun lafdan marfuucun xukman marka suwarkii marfuucun xukman tahayd waxay la xukun tahay xagga xujada iyo daliilnimada iyo waxxalaalaynta iyo waxaaraantimaynta iyo ku camalfalka waxay kala mid tahay maxay marfuucii marfuucii sariixa soo saama ah, marka waa inaad xifdido suwarkaas suwarkaas uu sheekhu sheegay waa inay ku waa inay meel kuugu jiraan almawquufu fi tafsir wa fi axkaami nuzuul halkan sheekhu masale kalu ka sheegayaayo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam mararka qaarkood waxaa laga laga wariyaa aqwaal tafsiirka ku saabsan oo mawquufa ama waxa weeyaan ay aayaad qur-aana ku fasirayaan iyadana maxaa la odhanaya iyadana maxaa la odhanaya qaala alimaam ibnu sala raximah llah fi culuumi alxadiid wuxuu yidhi maa qiila wixii la sheegay maa qiila waa maxay macnaheedu maxaan kugu yihi maa qiila wixii la sheegay oo ah min ana tafsiira saxaabiyin saxaabiga tafsiirkiisu xadiiun xadiisu yahay xadiiska musnadun musnad ahoo waxa weeyaan marfuuca inuu yahay hadalka noocaasee la sheegay ahlulcilmiga qaar ba waxay idhahdeen ahlulcilmiga qaar ba waxay idhahdeen tafsiirka saxaabigu waa ka xadiii musnad ama waa milu xadiii اlmusnad sidii xadiiskii musnadku la mid yahay hadalkiibuu kuu fasirayaa macnihiisi maa qiila wixii la sheegay oo ah min ana tafsiira صaxaabiyin صaxaabiga tafsiirkiisu xadiiثun musnadun iyay fainamaa dalika kaasi wuxuu ahaaday uu ku sugan yahay kaa waxaa looga jeedaa fii tafsiirin tafsiir oo yatacalaqu la xidhiidha bisababi nusuuli aayatin aayad soo degideed sababteeda la xidhiidha oo yukhbiru bihi uu sheegayo aصaxaabiyu صaxaabigu uu sheegayo aw naxwi dalika ama waxaa wixii lamida oo sida inuu idhaahdo sidaasaa dhacdayoo sidaasaa saasaa dhacdayoo markaasuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam la weydiiyo markaasuu nebigu aayaadka nagu dul ahriyay ka qowli jaabirin jaabir waa sida hadalka u yihi radi allahu canhu kaanat ilyahuud yahuuddu waxay ahaayeen taquulu mid tidhaahda man ataa imra'atahu min duburiha fii qubuliha jaءa alwaladu axwal faanzla allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey caza wajala nisaaukum xarun lakum buu ilaahay soo dejiyey nimanka yahuud la idhaaha niman dhib badan oo war badan oo dee kutubtii horena wax ka hayey ay ahayd ilaahay jala wacalaa guurka markuu baneeyey guurka markuu baneeyey laba qof oo kala ajaaniba oo gayaan isu ah ilaahay uu guur isugu xalaaleeyey waxay ka mid ahayd raxmadda ilaahay leesh raxmadda ilaahay bay ka mid taho siday uga mid tahay waxa weeyaan xikan badanna waa ku jiraan siday raxmadda ilaahay uga mid tahay waxaa weeye insaanka bilaadanka rag iyo dumar labiyo dhadig waxaa lagu abuuray shahwad iyo qariizad baahi uu midkoodba ka kala baahanya baahidaasi ilaahay wuxuu xarimay in si xaaraana loo guto haddii ilaahay weligeedba inaan la gudanin dadka lagu laazimin lahaa iyo kari lahayn may karaan dadku ilaahay raxmaddiisa marka waxaa ka mid ah markii wujuudii xaaraantaa alla uu ka xidhay wujuudii xaaraanta alla markuu ka xidhay in ilaahay weji saxo ay ku gutaan ilaahay uu siiyey soo ma ya ilaahay naxariistiisa ayay ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa khariise abuur ah oo qofka bini aadankaa ka qaalib noqota oo gaadhsiiso heer marka uu uu samaynayo aanu garanin inay mararka qaarkood aanu macna ama aanu u aaba yeelin sida uu samaynayo waxaa ugu daran ariisada shahwada ilahay biladan ku beera walihaada ilaahay min raxmat illaahi waxaa ka mid a ah in inaanu ilaahay odhanin sita oo waxa weeyaan meel laba hala qabanina ah, mabaynu awoodnin ilaahay jala wacala waddadii xaaraantahayd tahayd buu ayuu ayuu xarimay mid xalaal ilaahay baneeyey ilaahay labadii qofee guurka uu isugu baneeyey alla wuxuu u baneeyey marka ay galmo samaynayaan inay sidii ay doonaan iyo qaabka ay u doonaan u sameeyaan bishardi in meesha alla xubintu alla baneeyey inuu isticmaalo ninka ragga ama gabadhiisu ha sii jeedo ama ha soo jeedo ilahay wuxuui nisaaukum xartun lakum fatuu xarhakum anna shiitum xaqa lagama xishoodee nimankii yuhuudi waxay yidhahdeen marka waxay idhaaheen haddii gabadha iyadoo aan soo jeedin loo tago ilmuhu wuxuu ilmana uu sidaa ku calool galo ilmahaasi isagoo axwalahoo ah cawaran buu soo dhalanaya bay saasay yidhahe ilaahay jala wacalaa aayaddan buu soo dejiyey isagoo iyaga la beeninayo warkooda inuu been yaha alla sheegay jaabir bn cabdillahi wuxuu yihi kaanat ilyahuudu taquulu yahuudi waxay odhan jirtay man ataa imraatahu ninka gabadhiisa xaaskiisa u taga min duburihaa isagoo xagga dambe ka maraya fii qubuliha isticmaalayana xubintii alla ugu talagalay jaaa alwaladu axwal ilmuhu wuxuu yimaadaa ama soo dhasha hadduu ilmasaa ku calool galo isagoo cawaran faanzl allahu caza wajala ilahi wuxuuhi nisaaukum dumarkiinu xarun lakum beer bay idin yihiine faatuu xarhakum anaa shitum beertiina u fala sidaa doontaan buu leyihi aragta markaa aayaddaasi inay sababu nusuulkaasi ayuu sheegay inay sidaa kusoo degtay buu sheegay jaabir wuxuu ku leeyahay xaafid ibnu salaax raximahullah hadalka ku saabsan tafsiiru saxaabi waa musna waa xadiisun musnad waa markuu sababu nusuul ku saabsan yahay ee mar walba maaha marka mulaqan ha u qaadan soo marti fa saairu tafaasiiri saxaabati miya faama saairu ay baqiyatu fa amaa saa'iru tafaasiir saxaaba ay baqiyatu tafaasiir saxaaba saxaabada tafaasiirtoodii kale ee aan sababu nuzuul ku saabsanayn allatii taasoo laa tashtamilu aan koobsanaynin calaa idaafati shayin ilaa rasuulilaahi in nabiga shay loo tiirinayo famacduudatun waxay ku xisaabsantahay fi lmawquufaati mawquufaadkii oo iyo inay tahay fahamkii saxaabada radi allahu tacala canhu qur-aanka ay ka fahmeen marfuuc xukmi haddaanay marfuuca xukmiga ahayn asal ahaan waa mawquuf buu ku leeyay waadix soomataasi idan hadii lgu tafsir saaabi ma marfuucba mise waa mawquuf khulaasada waa maxay tafsir saaabi hadduu sababnuzuul ku saabsan yahay waa marfuuc haddaanu sababnuzuul ku saabsanayna waa mawquuf asal ahaan allahuma ilaa inuu si yaqii xukmu rafciga gala mooyaane xukmu rafciga lahaa u gala mooyaane subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astafiruka watuub ilayk